laga waramaa inay tahay soo celintiisa hadduu jiro iyo magdhowgiisa haduu baaba-o iyo hadii uu markaa kira lahaa ujradiisa oo iyada lafteedu halkan magdhowga un loo celin karayo markaa waxaynu odhan karnaa laba xukun baa ayaa ra-iisiya axkaamta qasbiga hadduu wixii jiro in la soo celiyo masaa'il ku tacalluqda waynu aragnay hadduu baaba-ayna waa in la magdhabo marka magdhowgii baa noocya noqonaya in gebigiisiiba uu baaba oo gebigiisii la magdhabo inuu dhinmo oo intii dhimantay markaa la magdhabo in aanu waxba ka dhinmina laakiin dee manfacadiisi iyo waxtarkiisii muddo manfacadiisii la baaba'saday oo la iska haystay oo markaa de waxa weyan iyadii markaa manfacadii la damaano oo la magdhabo waxyaa inahaasay ku wareegayaan waxaa markaa iyaduna garab geli doonta in arki doona insha allahu tacaala ziyaadadii kusoo korodhay maqsuubka iyadana sida laga yeelayo hadaba magdhowgii maadaama uu ku tacalluqayo marna cayntii oo dhan oo la waayey marna wixii oo isdhimay marna manfacadii wuxuu ku bilaabay shaygii oo la waayeyba oo gebigiis baaba-ay wuxu wain talifa lmaqsuubu cindahu haddii uu wixii uu xoogay isaga agtiisa ku baabao yacni intii aanu soo celin uu ku baabao oo si alla u isaga baabo ama isagu si alla umuu baabi'ina aw atlafahu isagaa baabi'iyey si hadduu raashinaa inu cunay oo kale neefado u qashay oo kale isagaaba baabi'y waa isku xukunun waxba kuma kala duwana laba bad markaa u kala saari ma miliba mise waa mutaqawim fain kaana lahu milu hadduu waxaani mili yahay waxyaalihi aynu miliyaadka odhan jirnay ee zubadku inoogu tacriifinayey ma xasarahu alkayl walwasn wajaaza fihi slm tacriifkii nooca ahaa kolley wax ku yar jirayna waynu sheegnay oo imika ay malaha munaasib tahay in la eego uun shaygani in shay lamid ah oo waxba aanay ku kala duwanayn dadku sida maaragtay aanay waxba ku kala fadilaynin si sahlan lagu heli karayo kaasi markaa miligii buu noqonaya markaa qiimihii iyo manaaficdii wax walba ay iska waafaqsan yihiin oo dadku aanay markaa waxa weeyaan isugu mid uun agtooda maaragtay ka ah ayaa si sahlan loo helaya kaasi markaa mili baynu odhanayna wa wixii isagoo kale ah la helaya fain kaana lahu milu hadduu waxaani wax isagiioo kale a ah maaragtay si sahlan loo helayo waxba anigu kala duwanayn daminahu bimili waxaa lagu magdhabayaa miligiisii marka waxyaalaha makiilaadka kiilo beriisoo kaa baabiyada kiilo beriisoo noociyo keen baad leedahay oo magdhowgu qiimihii la tegi maayo ee wuxuu noqonayaa miligii kale maxaa yeelay de waxa wey aqrabu ila alcadli cadaaladii saasaa u dhowo faman ictadaa calaykum factaduu calayhi bimili ma ctadaa calaykum marka wixii isaga wajazau sayiatin sayiatu miluha marka iyadii oo kale haddii la helayo waxba qiimihii la tegi maayo wain acwazahu lmilu waxani mili bu ahaa wa isagoo kale de maarata lagu damaano ayuu ahaa laakiin wixii lamidka ahabaa la waayeyba beriiskan uu kaa baabiiyo noocan ayaaba ka go-anba magaalada waaba la waayey aw ama waa yaalaayo wajadow wuxuu ku helay biakara min thamani lmil lacagtii caadiga ahay la siinayey lacag ka badan baa markaa la yihi oo si qiimihiisii caadiga ahaa aan ahayn ee goobtan iyo goortan la joogo oo maalan de wixii baa kala go-an malaa qof qurun baaba laga kiina qiimo badan buu iska sheegtay dee la odhan maayo soo iibi maxaa markaa la samayn daminahu biqiimati biqiimati lmithli wuxuu ku magdhabayaa mithliga ama wixii laga rabaya mithliga ahaa qiimihiisii haddaba goormaa la qiimeynaya qiimeynta waktigii la qiimeynaya ay awjuhi ku jirtaa oo qiimaa loo wareegaya laakiin qiimahaasi maxaa lagu salaynaya ma maalintii la xoogay ma maalintuu baaba'ay ma maalinta isagii oo kale suuqa ka go-ay ma intaasoo dhan markii ugu qiimo badnaa see la yeelaya ilaa koob iyo toban wajhi iyaa masaladaa lagu sheegay laakiin halkan saddex weji buu inoogu sheegayo muctamedkii inoogu dhex jiro wuxuu yihi waqtalmuxaakamati watadiya kaasuu isagu dooranaya waxaa lagu qiimeyni buu yihi waqtalmuxaakama marka laismaxkamadeeyey watadiya ee markaa iyo bixinta gudidda waktigana maxkamadaynta iyo gudiddu ay dhacayso ee maxkamadda laysla galay qofkii la xukumayo ayuunbaa la odran imika de wixii maba hayne e muxuu hadda qiimihiisu uu joogi lahaa haddii uu markaa jiro xilligan oo kale waxaasaa lagu kala iibsan jiray illa waxyaalaha qaarkood baa xagaaga qaaligarooba waxyaalaha qaarkood baa jiilaalkii qaaligarooba waxba wati maarata mawaasim bay daashiyadu leedahay marka waktigaa la jooga buu maxkamaddu iyo xukunkaasi uu dhacayo tadiyada markaa de gudidi gudid yani alab tadiya shaarixba qadarayo yani waktigaa hala isiiyo waaygi qofka leeyahay maxkamadii laysla galay ayuunbaa la odhan imika hadduu jiro muxuu joogi lahaa intaasuu joogi lahaa iska bixi baa laodhan saasuu isagu yihi wuxuu markaa leeyahay sababtoo ah qofkan mili baa lagu lahaa laguma lahaynba qiime mili baa lagu lahaa wixii uu baabi'iyo kale ayaa lagu lahaa waxa wareejinaya ee qiime u wareejinaya waa xukunka maxkamadda ayaa wareejinaysa oo ilaa qofkan dimadiisa daynta lagu leeyahay mila maqsuub buu ahaa ma ahayn qiime xaakimkaa markaa wareejinayo qiime u wareejinaya de markaa waa waktigaa qiimaha uu joogo ayuunbuu ku wareejinayaa buli waase daciifo lama muctamad maaha waqiila waxaa kale oo la yihi mayana yadmanhu wuxuu ku magdhabi biqiimati mili miligu qiimihii uu joogay aara maa takuunu inta ugu badanaa qiimahaasi ay noqoto min xiinilqabdi laga soo bilaabo markii ninkani alaabta uu dhacay ilaa waqti lxukmi bilqiima ilaa waqti in lasmakamedeeyey in la xukumay qiimaha la xukumay maxaa yeelay wuxuu leeyahay waqt licwaaz lam yandabit wainama yataxaqaq lcajzu bilmuxaakama facinda dalika yasiru kaladi laa mila lahu ninkan horta waa qaasi aasibkana haddii qiima lagu xukumayo saynu arki doonno waqtulqasbi ilaa waqtu telef baa lagu xukumaa qiimihii ugu badnaa marka dee sidii qasbiga asalba loo loo damaani jiray oo ahayd qiimaha ugu badan intii xadgudubku jiray tii waa inaan meesha laga saarin horta tii la keeno haddaba waqtige ilaa waqtigee dee waqtigii uu dhacay laga soo bilaabay lakaasa wargeed ba qasbiga laga soo bilaabi jiray markay qiimo noqotee ilaa iyo waqtigan la maxkamadaynayo maxaa yeelay ilaa iyo intaasoo dhanba mili baa qofkan laga rabay markaa la maxkamadeeyaa qiimo loo guuray marka intaasoo dhan waxaad mooddaa in miligii ninkani uu yani lagu lahaayo dee miligiina markaa qiimayaal kale duduwan buu waktiyadaa lahay maalintii ugu qiimo badnaa ha keena buu kaasina isaguna leyo halkaasuu ka eegay kaasina lama ictimaadi waqiila waxaa kale oo la yihi mayane calayhi qiimatu waxa ninka lagu leeyahay qiimihii shaygani akara maa kaanad markii ay ugu badnayd min xiinilqabdi laga soo bilaabo markii uu xoogay ama uu dhacay ilaa xiini tacaduri lmili ilaa waqtigii wixii waxaan la midka ahaa uu go-ay ee la waayey isagu muxuu leeyahay wixii sow maanta qiima looma guurin haa qiimaa loo guuray kol haddii qiima loo guuray dee mutaqawimkiibuu la xukun noqday wixii mutaqawimkaa markiis horeba qiimaha la isweydiin jiray buu la xukun noqday mutaqawimka hadaba maxaynu samayn jirnay min xiin ilqabdi ilaa xiin italaf baynu odhan jirnay ha haddaba kani markii uu talfay dee mili baa waajibaye qiima may waajibin miligii markuu tacaduray ee uu kala go-ay ee uu baaba-ay miligii markaasaa isaga waqtu talafkiisa xaqiiqigaa laga dhigaya maxaa yeelay talafkii maqsuubku qiima muu waajibina mili buu waajibiyey miligiibaa haddana wakti dambe go-ay oo la waayey marka waxay noqonaysaa dee ilaa waqti tacadur laakiin markaas waxaa la yihi waa marka telefku tacadurulmiliga uu ka horreeyey laakiin haddii tacadurulmiligu horreeyey waxaaniba isagoo suuqa ka dhammaaday aan laba helaynin ayuu laakiin isagu wiii sii haystay mar dambe ayuu wixii baaba marka maxaynu odhanaynaa il xaqiiqadii baaba taalleye min xiin lqabdi ilaa xiin talaf oo marka waa isla wejigan maaha weji kale ee wejigani markuu kule ilaa xiini tacaduri lmili ba wuxuu ku dhisan yahay in talafku uu ka horreeyey tacadurulmiliga haddii laakiin tacadurulmiligu uu horreeyo waxaani suuqa uu ka dhammaaday oo aan laba heli karin isna uu haystay kii de waxa weeyaan uu xoogay dama inagaa markaa miliba ma inagaa ubahan ba raddi baa ku waajibe ilan markaa miliba ma waajibina raddi baa waajibe kan inuu soo celiyo mar hadduu baaqi cayntii ay tahay markii markaa cayntii ay baaba'do ayuun baynu markaa halkaasaynu ku joogsanaynaa maalintii uu dhacay ilaa maalintii wixii uu baaba-ay goormuu ugu qiimo badnaa baa maalintii ugu qiimo badnaa intii uu marayay ayaa laga soo qaadayaayo kanaa markaa waafaqsan baa la yidhi xaggan maanta loo guuray oo qiimahan loo guuray dee sidii markaa laga wa loo qiimeyn jiray marka arrinku maqsuub uu yahay wax la dhacay markuu yahay dee saasay ahayd wuxuu yihi wain lam yakun lahu milu waxaani haddaanu haddaba miliba ahayn oo wax lamida de si sahlan aan lagu helaynin sida neefkii xoolaha ah wa neef kaloo boqol kiiba boqol lamida de saad u heshaa way adag tahay gaarigii mustacmalka ahaa gaari boqol kiiba boqol lamid oo haddana mustacmala saad u heshaa way adag tahay gaarigii cusbaa waa laga yaabaa imika ina wa la dhadhaw lakin kaa laftiisa ma odhanayno waa mutaqawi ma odhan waayo gaarigii baaburta iyagoo cusub ayay midabkii iyo kalarkii iyo waxyaalaha qaarkood maarata qurqurux yala qofka uu jecel yahay kuraasidu qaabkay tahay midabkeeda waxaa ku xidhan waxaasoo dhan baa lagu kala duduwanaanaya marka baaburtii mar walba waa mutaqawim wax markaa qiime loo eego weeyaani mili noqon mayso xoolihii oo kale waa saas oo kale wahaakada haddaba wain lam yakun lahu milu waxani haddii aanu mili ahayn ee mutaqawim wax la qiimeeye uu yahay dumi daminahu biqiimatihi qiimihiisa ayuu ku damaanayaa de halkaas markaa cadligii usoo dhawaanaya ilan wixii kale xunbay kala duwan yihin haddaba goormaa la qiimeynaya akara maa kaanat markii ay ugu badnayd qiimahaasi min xiini lgasbi laga soo bilaabo markii uu qofkani waxaan xoogay ilaa xiini talafi ilaa markii uu baaba saas weeyaan min xiin ilqasb ilaa xiin talaf aqsal qiyam qiimihii ugu sareeyey sababtoo abaa ah la yidhi qofkan mar walba waxaa lalahaa waar celi waar celi waar celi baa lalahaa markan xataa qiimaha sare uu joogay waar alaabtay iska celi ila waajibku saasu ahaa muu celinin markaa wixiina saasuu ku baaba-ay dee qiimahaa sare laftiisa isagaa seejiyey qofkiibaal qiimahaa sare ila inu maalintaaba iibin lahaa baa laga yaaba ka faa'iidi lahaa isagaa seejiyey haddaba ha keeno aduu kollay bushin baa jirta madaahibtii kaleo dhami halkaa inalamay qaadan iyagu waxay taagan yihin waqtu talaf markuu waxaani baaba-ay ayuunbaa la magdhabaya oo markaasunbaa la qiimeynayaa aqsal qiyamkan qiimihii ugu sarreeyeydani taasi lama eegayaba iyagu leeyihiinoo waxay ka eegayaan shaygan hadduu isagoo qiimo dhacay xagga suuqa qiimihiisa hooseeyo laakiin shaygii uu sidiisii yahay waxba aanay ka dhinayn hadduu inoo soo celin lahaa de waxba maynaan weydiineen ilan raddi unbaa waajiba mar hadduu wii baaqi yahay caynta hadday baaqi tahay maay maaa waajiba raddi baa waajiba war waxaan maalintaad iga qaadanaysay tobankan kun shilin maalintii hore ad iga dhacday de waxay u dhigmayeen konton doolar maantana tobanka kun shilin waa hal doolar iyo wax yar toban kun anigu ma rabe konton doolar baan raba ma soconayso tobanka kun waa tobankii kun kol hadduu tobanka laftoodii ku hayo tobankii kun laftoodii hadduu ku hayo uu yihahdo tobankaaku waa kuwan sanduuqun baan ku riday sidii bay sanduuqa ugu jirtay waa tana qaado waxaagi kol hadduu waxaagii kuu keenay maanta qiimihiibaa maaragtay hoos u dhacay waxaas ma shaqaynayaan sababto waa maxay hadduu kiilo beriisa kaa qaada kaa xoogi laha kaa dhici lahaa iyadoo beriisku qaali yahay hadhowtalo maxaa un laga qaadanayay de kiloogaa beriiska un baa lagen hayo isagii baa la uu isagii xataa baaba la waa miliye miligiisii oo kale kol hadduu wixii weli qiime leeyaho aanu qiimihiisii eber noqonin weli qiime un uu taagan yahay isagii unbuu soo celinayaabaa waayahay lacagta haddaba lagu qiimeynaya mutaqawimku waa lacagtee wuxuu yihi watajibu waajibi qiimatuhu qiimihiisa ayaa waajibi min naqdilbaledi lacagta wadanka laga isticmaalo filbaladi wadankiibaana lagu qiimeyni aladii usiba i lagu oogay watajibu qiimatu marka qiimihiisibaa waajibi filbaladi beledkiibaa lagu qiimey wey kasoo horeysi aladii usiba fihi lagu oogay halkan lagu qiimeynaya wuxuu kala qaalqaalisan magaalooyinkii magaalaba qiimu ka jooga marka magaalada lagu qiimeynaya buu ku yihi waa magaaladii lagu dhacay waayahay wa lacagta lagu qiimeynayaana waa lacagta waddankaa laga isticmaalo haddaba waxaa la yihi halkan uu yihi fi lbaled aladi gusiba fiihi beledkii lagu xoogay baa lagu qiimeynayaa halkaasi waa hadii aan waxaan meeshanba laga qaadin magaaladan uu kaaga dhacay isla magaaladiibuu iskaga haystay magaaladiibuu ku isticmaalayay sidii sidiibuu ku baaba-ay de waxaa halkanun baa lagu qiimeynay intuu ka joogay muddada halkaa ilaa waktigu baaba-ayay markaana intaasuu marayy markaana intaasuu marayy markaana intaasuu marayy markaana intaasuu marayy ta ugu badan baynu qaadanayna lacagtan aynu ku qiimeynaynaa waa maxay waa lacagta halkan laga isticmaalo laakiin haddii shaygii markuu halkan ka kaaga dhacay berberuu la tegey haddana wuu kala tegey burcuu la maray wuu kala sii tegey laas caanood buu la galay ilaa garow buu la tegey muqdishu halkaa ku muqdishu ku baaba-ay shaygi dhul badan buu sii maray maxaa la odhanayaa lacagta wax lagu qiibanaya waa lacagtii halka laga isticmaalayay laakiin halkana waa lagu qiiban intuu joogay markuu berbere gaadhay intuu maarata berbere intuu ka joogayba haddana la qiimay markii uu burca marayay intuu burca shaygani ka iyadana la qiimay laascaalood markuu marayay intaasuu joogay garowe markuu marayay intaasuu joogay gaalkacye markuu marayay intaasuu joogay beled weyn markuu marayay intaasuu joogay muqdisho markuu gaadhay intaasuu joogay deetana dhulkii oo dhan baa la eegayo halkii ugu qiimo badnaa ayaa laga soo qaadaya maalintu halkii uu ugu sareeyey iyaa laga soo laakin lacagta lagu qiimeynaya mar walba waa lacagta halkan laga isticmaalay soo arki ila hadho lacagtaasaa la bixinaya ninkii halkan lacagtiisi wa lagu siiya la doonaya haddaba saas weeyaan lacagtii wadankii uu ku dhacay laga isticmaalaya baa lagu qiimeyn maalihii uu marmarayna waxa weeye meeshii ugu qiimo sareysay iyaa laga soo qaadan nooc doona ha noqdo shaygaasi ama ribowi ha noqdo ama kayru ribowi ha noqdo ama dahab ha noqdo ama wa kale ha noqdo saasa la samaynaya waqiila waxaa la yidhi waqiil baa isagu wax kala qaadaya oo <coughs> muxuu leeyahay in kaana xuliyan waxaan la dhacay hadduu xuli yahay ama xalyi ba dad mufrad ka dhigo xalyan wixii dumarku isku qurxinayeen dhegihii iyo siliskii iyo wixii lamidka iyo shuuliyadii iyo jijimihii waxaa hadduu yahay lacagta waddanka laga isticmaalaana ay danaaniirtii tahay dahabka ahayd lacagta wadanka laga isticmaalaa waa dinaar waa dahab waxaan la kala dhacayna waa dahab markaynu dahabkii ku qiimayno dahabkii waxaa laga yaabaa waxaan qurxoona de la sameeyey naqshadii iyo wixiiba da qiimihiisii kor uqaadaya isagoo toban garaama ayaa laga yaabaa haddaynu kasoo qaadno maalan tobankii garaam waa laba dinaar iyo bar waa laba dinaar iyo bar bay noqonayaan xaggii miisaanka laakiin qiimihii waxaa laga yaabaa waxaan de nashqad iyo hawl badan ba gashay in lagu qiimeeyo shan dinaar marka iyadoo shantii dinaarna maxay noqonayaan dee waa labaatan garaam marka maxaa imanaysaa ninkan isagoo toban garaam oo dahaba laga dhacay in labaatan garaam oo dahaba la siiyo deetana maxaa dhacaysa toban garaam baa labaatan lagu bedeshay may banaaneyn may banaaneyn dee ribay noqonaysay qiilkadi ribadiibu ka cararaya la soco wuxuu ku yidhi haddaba waqiila waxaa la yidhi in kaana xal waxaan hadduu yahay xuliy ama wixii duurka isku qurxinayeen oo min dahabin dahab ah daminad caynu ama daminal cayna ninkan khaasibka ee dhacay wuxuu ku damaanayaa shaygii cayntii waa tobankii garaam bimili wasniha wax la wasana oo min jinsiha yani waa laba garaam iyo barde laba garaam iyo bar dahaba horta wuu keenaya wadamino sancata nashqadayntii iyo farsamadiina ilan farsamadu ayuu ku qaaligaroobey iyadana wuxuu ku damaani biqiimatihaa fidata qiimaheedii uuno fida ah markaa muxuu inoo keeni toban garaam oo dahaba iyo sancadii iyo farsamadiio iyadana la qiimeeyey oo fidaa buu inoo keeni sheekhu wuxuu ku yihi walaysa bishayin waxaasi ama qiilkaasi macno badan male aanu macno badan lahayn waxaanu macno badan inagu halkan waxaynu ka hadlaynaa damaanulmutlaf baynu ka hadlayna waba isku bedelasho meeshan maba taalaba isku bedelasho maahe waxani waa damaanulmutlaf sidan iyagu ay udhigeen laftooduna kamay badbaadin ribadii oo maxaa meesha imanaya haddaynu kaba soo qaadna isku bedeshay toban garaam iyo toban garaam iyo wax la socda in la isku bedeshaa may banaanayn iyadana de banaanayn marka waxani waa damaanulmutlafi waxaa leeyahy labada baab ha isku qasin mubaadalo iyo isku bedelasho iyo iyo damaanulmutlaf bay kala yihiin magdhow meeshani waa magdhow weeyaan markaa lama eego riba maba gashaba magdhowga waxaa la yidhaahdo riba maba gasha iyadana saas ula soco baa lagu leeyahay wuxuu yihi wain dahaba almaqsuubu min alyadi walam yatlaf <coughs> ila tlaf baynu ka hadlaynaa wixii oo baaba-ay baynu ka hadlaynaaye ka waran wixii kaa baxay ee aan dhimasho laguma oga laakiin meeluu jooga mataqaanin sida wixii inaad cid ka iibisay oo kale oo de meel ay la martayba aanad garanayn in la baabi'iyey iyo inuu jiro iyo meel uu marayba aanad ogeyn wuxuu yihi wain dahaba almaqsuub wixii la dhacay ee qofku uu dhacay hadii gacantii kaasibka uu ka baxo walam yatlaf laakin uusan talfin oo dhimasho iyo baaba laguma oga bian kaana abdan kaan kaana abdan iska dhe sida inuu addoon ahaa fa abaqa uu baxsaday addoon buu ka fakaday waar addoonkii keenaad dhacday weel alla meeluu marayba waan wey maba hayo waaya xaaladdaa iyadaa waxaa laga soo qaadaya un taalif baa laga soo qaaday yujcalu ka taalifi wax talfay unbaa laga soo qaada deetana damina albedela dee bedelkiisii waa laga rabaa hadduu mili ahaa miligii baa laga raba haduu mutaqadim ahaana qiimihii baa laga rabaa imiku dhigaya taa markuu dhigo waxaa la yihi kol haddaan wixii dhimasho iyo baaba lagu ogeyn qiimahan la kala qaatay waa lil xayluula ee lil faysuula maaha laguma kala bixine nin imikunbaa lagu sii sasabayaa ninka illa wixiisi jiraan baaba laga yaabaa waa un sasabaad qiimahan imika la siinaya oo waxaa laleeyahay iska sii haysa qiimahan haddii ilaahay wixii soo celiyo maalintaasaa lagu soo celin doonaayo adiguna lagu odhan dee lacagtii hadaba adiguna soo celi waa kan ku yidhi fa idaa caada wixii markuu soo noqdo oo dib loo helo raddahu markaasuu isaguna lacagtii iska celinaya lacagtii ayuu isaguna bedelkiibuu celinaya wey raddahu iyo raddal bedela ama cafwan wastarjacal bedela baa nusakda kusii taale taydanaa goysay fain caada faida caada markuu soo noqdo maqsuubkii raddahu lkaasibu dhe kaasibka ayaa soo celinaya oo dee qofkii lahaa u keenaya markuu ukeenana wastarjaca albedela isna wuxuu la noqonayaa qiimihii iyo lacag wixii laga hayey iyo mid wixii laga hayay ayuu isaguna ceshanayaa weeyaan marka waa xayluuladaas waa kala teed ayaa qiimahan loo qaatee faysuulo iyo kala bax halkaa waxaynu kaga baxaynaa cayntii oo baaba'day hadday isdhintay ka waran wuxuu yihi fain naqasa min caynihi shay haddii uu isdhimay oo cayntii wax ka dhinmeen may wada baabi'ine way isdhintay bian talifa bacduhu siday ku imanaysaa de qayb baa baaba'day maalan soo garan maysi oo wixii oo wuxuu keenay dacawo barida ka cuntay naafkii de markaa qayb baa maqan soo ma qayb naafkii kamidaa ah maqan de aw axdatha fiihi maa naqasa qiimatahu ama waxba ma dhinne e laakiin isagaa ficil uu sameeyey oo uu ku sameeyey ayaa qiimihiisii hoos u dhigay aw axdaa fiih wuxuu kusoo darisiiyey maa naqasa qiimata wax qiimihiisii hoos u dhigay sidee oo kale bian kaana kaan kaana iska dhe sida inuu ahaa maaican wax dareero ah sida saliid oo kale fa aklaahu wuu kerkeriyey deetana dee maarata u isticmaal saliid la isticmaalo iyo saliid aan la isticmaalo isku qiima isku qiima noqon maayaan haddii hal mar la kululeeyay haddana dib u qabowd da sideedii hore noqon mayso waaya aw fahlan ama awr qooro buu ahaa iyo sumal iyo wixii lamida faanzaahu wuxuu ku daray calaa bahimati neef buu ku diray oo dee maarata ama eh, halihiibuu ku darsaday ama arigiibuu ku darsaday sumalki deetana dee wuu daciifayaa soo garan maysi markaa waxoogaa itaaldarayna ayaa ku timi fa naqasat qiimatuhu dee wuu qiimo dhacaya markii maaragtay neefkii lagu daro xoolihii lagu darsado de sidiisii ma ahaanayo wu isqi wuu qiimo dhacayaa marka qiimihiisi hoos buu udhacayaa damina arsha maa naqasa nusqaantaa timid arshigeedaa laga doonaya arshigu waa maxay waa farqiga udhexeeya farqigeed baa la doonaya qiimihii hore iyo qiimaha maanta uu joogo isagoo sidan ahayno caadia iyo isagoo maanta tani ku dhacday qiimaha udhexeeya yaa laga doonaya arshigu waa sida waa farigii maxaa yeelay de waxa weeye isaga ayaa dhibkaa geystay faman ictadaa alaykum factaduu alayh bimili ma ctadaa alaykum o de qiimihiiba markaa maanta u waayahay haddii ka waran talafulbacdigii intii kale uu saameynayo wuxuu yihi wain talifa bacduhum haddii wixii uu ninkani xoogay qaybi baaba'day wa naqasa qiimatulbaaqi ama wanaqasa qiimatan baaqina oad odhan kartaa oo mafcuulood ka dhigi kartaayo bacdigaa talfay ama talafkaasi ayaa intii soo hadhayna qiimaheedii hoos u dhigay qayb baa baaba'day qaybtii markay baaba'day baaba'aasaa wuxuu sababay intii soo hadhay in qiimaheedu hoos u dhaco oo maxaa u tusaalea mila an yaqsiba zawjay kufi laba kuf buu isla dhacay ama laba kaboodba dhande oo qiimatuhumaa casharatu daraahima labadoodii de kabood markay isla socdaan toban dirhan bay ahaayeen deetana fadaaca axaduhuma mid baa ka lumay mid luntay labadii kabood de tii soo hadhay imika de marka qiimaba yeelan mayse laakin de kolkii gama inta badan maarata eh, la sanaceynayo kamaa wa dibadda laynoo keeno baanu isticmaalayna ah, imike kolkii kabaha la samaysanaya daarintu way sahlanaydo kolkaad xabad haysata haddana abad kalubaa waad utagaysu farsa xabad kaloo dee maarata iyada leegoo laakin de lugtii kalea wuu marka xabaddani dee qiimay lahay so maha haddaba fa saarat qiimat soo hadhay qiimaheediiba waxay noqotay dirhameyn laba dirham toban dollar bay ahayd markii hore labadooda wada socdaa laakiin de imika mid baa maqan kab keliya markaad iibinayso de waxa weeye qiimihii hoos buu udhacaya markaasaa laba dirham lagugu baaya laba dirham baa la baa layidhi imka waxaa laba dirham ka badan cidna kaa siisan mayso marka maxaa dhacay markii labadooda toban dirham isku ahaayeen midiiba maxay ahay midiiba shan bay ahay marka markay midi luntay maxay la tagtay shanteedii horta way la tagtay tii kalena way qiimo riday oo saddex bay kala tagtay haddaba wuxuu ku yidhi lazimahu ninkan waxaa laga doonaya qiimatu taalifi horta tii luntay dee qiimaheedi waa laga doonaya shan doolar ahaa wa arshu maa naqasa min maar tan kalena inta ka nusqaantay isdhintay arshigeedii baa laga doonaya isku dar waa imse intaasi wa huwa hamaaniyatun bu ku yihi marka waxa ninka laga doonaya isku geyn waa sideed maxaa yeelay dee mid waabu lumiyo oo arshigiisi sidiisu u waajibay aclaa ma kaan de waa sideedda wa waa shanta tan kalena ficilkaa madmuunka ahee lumidda taasi ay markaa lumtay ah oo de ficil madmuuna ah ayaa tanna qiimo dhimidda ku sameeyey si alla iskagamay qiimo dhicin xagga suuqa qiimuhu isbedel ku yimid maahee waa qiima dh maarata qiima qiima maarata eh, isdhin qiimuhu isdhimay oo isaga ficilkiisa xabaddan ka luntiyo waxaan madmuunka ah ka ratibmay markaa labadii baa la isugu daraya wa qiila qiil baa wuxuu leeya yalzamuhu dirhaman ninka laba dirham un baa lagu leeyay ninka laba dirham keliyaa lagu leeyay oo sababta waa maxay wuxuu ku leeyahay ninkani kab keliyu buu lumiyey soo maaha kabtu markay keliga tahay waa imsa markay keliga tahay xabadda keliya masaa la de waa laba dirham lagu qiimeynayo soo ma markay tahay laba dirham baa lagu qiimeynaya markaa ninkani kab un buu lumiyey markaa w labadii kabood iskuma dhegane kab waliba waa gaarkeede nin laba shay oo kala kaana dhacay oo mid walba maarata gaarkiisa loo qiimeynayo ayuu markaa qiilkani ka dhigay dee sheekhu sidii caadadiisu ahayd markuu waxyaalaha saa u daciifkaa keeno walaysa bishay buu ka dabageyn jire laakin tan kamuu dabageynin aduu walaysa bishayin wey qiilkaasi daciif weeyi qiil kalea jiro isagoo odhanaya shan baa laga qaadaya shan dirham sababtoo ah dee tii luntay waxaynu ku qiimeynana markay ugu qiim badnay markay ugu qiim badnay markay tan la joogtaba saasa qaacidadii madhabku ahayd marka in shan sinaba looga daadego mid markaa meesha imanaysa ma waay <coughs> wuxuu inoo gelayaa hal qodob oo addoomihii u gaara ila dhinacna waa bani aadan dhinacna waa maal soo ma ilan waa dad la addoonsanayo sidii xoolaha loo maamulanaye haddaba bani aadamnimada lafteediibaa ayaa dee saameyn gaara laho axkaamta qaar bay la gaar noqonaya haddaba markii adoon lagaa dhaco xukun adoonkii u gaara buu ka hadlay wuxu uhi fa in kaana cabdan waxaan lagaa dhacay hadduu addoon ahaa oo fa qataca yadahu kaasibku kii xoogay iyaa gacanta ka gooyay inuu ka gooya dee khasab maahe gacantii baa ka go'day adu intii uu haystay inuu isagu gooyena si alla u godo waa isku mid ilan fatalif aw atlaf waa kii marka baabulkasbigan la joogo soo ma haddaba ninkii gacan baa ka go'day intii uu dhaca ku jiray lazimahu waxaa laga doonayaa markuu addoonkii soo celiyo oo gacan la agarulmrayni laba arinkooda badan baa la doonaya labadee min arshi ma naqasa addoonkii oo dhan marka la qiimeeyo inta isdhintay qiimihiisa ee gacantaa go-aani ay la tagtay waynu meel baynu ku qoraynaa maxaynu odhanaynaa markuu gacantiisa qabay addoonkani imisuu ahaa labaatan kun baa la maantuu bilaa gacan yahayna waa imis waa midigtibaa go-aan baa layidhi mama shaqayn kara ninka shan kunun baa la siisanaya haye maqan markaa shan iyo toban baa maqan meel baad ku qoranaysa halkaa shan iyo toban baa maqan waaya aw nisfi qiimatihi taa iyo waxaad isu eegaysaa gacantu sideedaba qofkii caadiga ahayn addoonka ahayn gacantaadu maxay u dhigantaa haddii gacanta lagaa jaro maxaa kuu waajibaya ya magtaada barhkeedi gacantaadu sideedaba waa magtaadii barkeed markaa addoonkana gacantiisu waa qiimihii uu joogay barkeed marka qiimihiisi imisu ahaa labaatan kun baa la yidhi soo ma waa ti laba tusaale imika aynu wadnay labaatan kun labaatan kun nuskii imisuu noqonayaa gacantiisu qiimahay joogtaa waa toban kun laakiin qiimihiisa isaga intiis dhintayna imse ahay shan iyo toban ka badan baad kulma qaadanaysa ilan sharci ahaan midigtiiyo bidixdu waa isku qiimo oo midigt hadii lagaa waa konton halaad bidixd hadii lagaa gooyana waa konton halaad laakiin addoonka labadiisa gacmood isku qiimama inaanay noqon baa laga yaaba mar maarata markaa la eego qiimaha isdhimay oo markuu midigta ka shaqeynaya de midigtii ka shaqeynayay uu qabana la odhanayo wallahi de laakin ilaa labayo toban kun baa maqane sideed loo gooyo labayo toban ha la bixiyo dhici karaysa ilan dadku waxay eegayaan addoonka markaa kaa iibsanayo maxaa faa'iideen ka helaya baan eeganaya soo ma neef xoolo la weeyaan marka haddaba isagii waxaynu eegaynaa gacantu wixii ay lahaan jirtay oo kala bar ah iyo qiimihii addoonku suuqa uu ka goynayay isdhinka ku yimid labada kulba kii badan maxaa yeelay ninka dhibkaad u geysatay de adaa dhibkaaba ugeysay soo ma markaa kolba kii u bata ayaad siinaysa lazimahu waxa waajibi buu yihi amrayn laba arrin kii badan labada arrin labada arrin waa kuwe min arshi ma naqasa wanisfi waa inagii soo mari jiren aw bu isticmaala musanifku laakin luqa ahaan waxaa saxsan si imaam nawowi lahaa wanisfi qiimati labada labada arrimada ayaa laga bedelaya ayay maaratay waa weyaan ayuubaa lagu fasiraya mintani waa bayaaniye min labada arrin oo ah alladani humaa wey alladayni humaa labada arrin oo ah arshu maa naqasa weey wixii nusqaamay arshigiisii iyo wa nisfu qiimati qiimihiisa kala barhkii laakiin qiimaha goormaa la qiimeynaya akara intii uu dhaca ku jiray maalintii addoonku ugu qiimo badnaabaa dee la qiimeynayo oo min xiin ilqaswi ilaa xiini qaci lyadi buu yihi yani waktigii markaa yani gacantii de ila telafkeedii ahaa gacanta telafkeedu de waa la jaray halkaasi ku joogsatay iyadu inay markaa halkaa kutelafto laga soo qaadayaan ilaa xiini qaci lyadi waa gacanta waaya wain axdatha fiihi ficlan hadduu wax ku sameeyey oo naqasa bihi qiimihii ku intaa keliya ma ee wakiifa caleyhi looga baqay alfasaadu inu waxaani xumaadaba fi thaani ay fi lxaali thaani wey ama fi lmustaqbali mustaqbalka inuu baabo nusakda qaarkood baa waxay qorayaan fil baaqi sida imaam nawba nukadka uu ku tilmaamayo wakiifa caleyhi lfasaad fasaad baa looga baqay fil baaqi qeybtiiso hadha iska caadi mushkilad mala laakin fi thaanida ka fiican say ku dhici karaysa taasi bian kaanat xintatan dabadibu aha waxa u qaaday ee u dhacay faballahaa markaasuu qooyey de imika ma xumo waa caado way fiicanta laakin de maadaama ay qoyan tahay waxoogaa ma sii ooli karto sawma way xumaanaya wii aw zaytan ama saliid baabu ahaayo iyo subag iyo wax lamid ahoo fakhalaahu bilmaai markaasuu biyo ku daray wakiifa al lfasaadu fasaad baa looga baqay ama de muqmad iyo waxaan adigu taqaanaan bu ahaayo biyaa kaga daatay markaa dee ma sii jirayso way xumaanaysaa soo ninkani haddaba ma waxaynu eegnaa imika imikaana la jooga alaabti keen baa laleeyay war w iga qoyday maxaynu yaalla qamadigiyo qoyan buu keenay ma looga qaadanaya mise wixii waxaa laga soo qaadaya wax halaagsan marka qaacidadii hal ilcibratu bilxaali aw bilma-aal baa imanaysa imika haddaynu eegno wixii ma xume de taalif maaha ugu jiraad ma telfin mustaqbalka haddaynu eegnona waxaani wax telfaya weeyaano halaagsamay oon sii jiraynin marka maxaaladda imika raahinkaa ah baynu eegna mise waxaynu eegnaa ma-aalka ku jira sheekhu wuxuu yihi oo muctamedu isagu ka dhigay hadal kalena waa jiraay s baa kollay san baa waa sidan lakin war kalenu sheegi wuxuu leeyahay istaxaqa caleyhi wuxuu ku yeelanayaa mila acaamihi wa zaytihi mili buu ku yeelanaya mili mili goormaa la yeelan jiray markuu talfade soo maha marka ka taalif buu ka soo qaaday marka muxuu yhi alcibratu bilma-aal buu ka dhigay marka waxa soo socda ayaa wax dhacay laga dhigay maadaama ay xumaan doonto wax xumaaday baa laga soo qaaday deetana hadduu xumaadana mili w isagyo kalabaa lagaa dooni jiray waqiila waxaa kale oo la yihi wuu yihi sheekhu fiihi qowlaani maya masalada laba qowl baa ku sugan axaduhumaa mid ahaani haadaa kan uu yahay oo in ma la la wa wathaani ka labaadna waa in xaalka la eego oo yaakuduhu wuu qaadanay waa qabadigiisii waa kiisiio sidiisiiya wuu yarqoyay uun ha wa arsha maa nusqaani hadday qiimaha ku timid oo markuu qoyan yahy markuu qalalan yahy kala qiimo fiican yahayna tan nusqaanta arshigeedunbuu bixinayaa sidiisaas ha qaato xaq uma laha inuu yihahdo ma doonaya anigu waxaan qoyane ha la oo kale ayuu ka dambe ka hore waxaa lagu yar waa la yar qaniinayoo waxa lagu qaniinay war ninkiiyo wixiisii yaallaan inaad tidhaahdaan ma raadsan karo illa ka hore muxuu ku leeyahay xaqba uma laha hakii laga dhacay inuu yihahdo war ha ii qoyanaade isi maxaa yeelay mar hadii laga soo qaaday wixii wax baaba-ay adigu ninkan dayn baad ku yeelatay dayntaad ku yeelatayna waa qamadigaagii qalalaa mid lamida markaa kan awood ba lihid inaad tidhahdid halaysiiya waxayga marka waxa la yidhi ninkii wixiisii jooga laga dhacay in awood loo sii waayo inuu qaato day waxoogaa waxaa ku sugan nadar baa ku sugan oo sidaynu ushaqayn jirnay madhabku ushaqayn jiray ma ah waa inagii nidha hataa lagu dhisay intaa soo dabaq wixiis waxaygii hadla ii soo saaro waa kii lahaa ninka dhan ka duminayay tobanka dabaqee isdul yaalla marka imikana inaynu u diidno kaa qoyay ma qaadan kartid aynu nidhaahno xaq uma lihi hadduu ninkani aanu ku ogolayn dee hadar baa nadar baa ku sugan kan dambana yaudu arsha maa naqasalana isagana waa kan dambana muxuu leeyahay haddii la yhahdo war warkan waxaaga qaado nusqaantana xisaabso awood uma laha inuu diidu yihahdo anigu waaan waxaan doonayay jilaalka inaanu isticmaalno kana imika waxba iima sii jirayo ma doonaye isagii kale iken qaygii qalalaa baan doonaya iilka qawlkan dambe wuxuu leeyay maytaa xaq uma laha mar haddii wixiisii lahayo wixiisa waa inuu qaato nusqaantana ha loo qiimeeyo markaa kanna waxoogaa waxaa la yidhi wuxuu ku jiifsanayaa xaqii de wa labada labada qawlba ninkii xaqiisii nawcan ma sibay ugu jiifsanayaan bale ninkii marka horena la dhacay in imikana ama kaa qoyan lagu qasba inuu qaato ama hadduu isagii doonayo loo diido labaduba nadar baa ku sugan saas daraaddeed waxaa jira qowl kaloo odhanaya yatakhayaru lmaaliku baynahuma labadan wuu kala dooran isagaa door la gelinaya waxaa la leey ma inta sidiisan ku qaadato ayaanu lacagna kuu raacinaa qiimaha inta isdhintaya mise waxanba waad isaga daynoo isagu ha adigu ku engegan ii keena kala dooro wastaxsanahu raaficiyu bay ku leeyiin fi sharxi sagiir imaamu raafici qiil qawlkaasi aad buu u jeclay siduu macaansaday weeyaan marka ila fiqigu u kala macan mota aqwaashu kala macaan tahayo siduu kalba qawaacidda ugu fadhiyo ayaa aqwaashu kala macaan tahay marka haddaba wuu la quruxsanaaday imaam raafici qawlkaasi kitaabkiisa sharxu sagiirka naskii shaaficina qaarkood waabay ka soo naqliyeen haddana muctamedku waa kaa hore sheekhu sheegay uno dee sheekheynku haba istixsaan karan lakin haddana laba kitaabadoodi aynu daba joognay kaa horun bay rajeeya lakin fiqi ahaan baad ula soconaysaa de wuxuu yihi wain kaana lahu manfacatun waxaynu u gudbaynaa kiradii wixii la dhacay kiradiisii yani muddadii la haystay kira ma loo qaadanayo wuxuu yihi wain kaana lahu manfacatun waxani haddii uu yahay manfao iyo waxtar oo wax la kirayn kara uu ahaa baa loo jeedaa waxaanay wax kira ka suuragal tahay hadduu ahaa ila waxyaala aanay kira ka suuragalahayn baa jirte toban kun oo dollar haddii lagaa dhacay oo sanad lagaa haystay tobanka kun miyaa la kirayn jiray waxba lama kira lacag lama kirayo dee markaa hadhow sanad kadib marka aad ninkii qabato dee kun baa lagaaga qaadaya ma odhanaysa sanad buu iga hayste sanadkaa way shaqayn lahayde sheeko noocaasa ma keeni karti waxaana wax la kireeyo maahin baa laakiin hadduu ahaa waxaani wax manfacale oo kiro ay ka suuragal tahay damina ujratahu kiradiisiibaa laga rabaa lilmudati alatii aqaama fii yadihi muddadii uu haystay gacantiisa ku jiray kiradiisi guryihii la dhacay oo kale guri iska dhacday dadkii oo qaxay baad iska bana iska degtay so maxaa tahay kaasib baa tahay de dadkiisiina yaaceen baa laga yaabaayo dee ayuumado kaleba ahaayeen dadkii meesha deganaaba aanay ahayn maalan meeshina dagaal baa ka dhacay dad badan baa kala yaacay waad iska degtay guriba fiicanoo waxaad qurxoon oo laga cararay waad iska degto adaa iska deganaa muddo toban sano kadib ayay qoladii gurigoodii soo raadsatay dabcan daalin baad hay intaasoo dhan tobankii sanood kiradoodii waa lagaa doonaya guriga wixii iska bedelayna waa lagaa doonaya meelihii dildilaacay magdhawoodii waa lagaa doonaya iyo maaratay waxa weyaan qiimihii qiimo dhici ku yimid oo dhan ee maaratay isbedel dhismihiisa ku yimid ay sababtiisu ahayd oo dhan waxaasoo dhan waa lagaa doonaya haddaba manfacadii wuu kusii jiraa weli manfacadii la magdhabayey wain kaanat jaariyatan hadday addoon tahay waxaan la dhacay fa uu tegey kii mooryaanta ahaa mukrahatan iyadoo la qasbayo oo qasbay oo kufsaday maalan damina mahraha meher buu ka bixinaya meher meherulmithlia ayuu ka bixinaya dee sayidkeedii la siinaya wain daawacatu hadday zina ku waafaqday aanay qasbanayn oonay kufsi arrintu ahayn ee iyadu ay ogolayd ay raalli ku ahaydna lam yalzamhu meher halkaa laga bixin maayo fi aahirmadhab madhabku siduu yahay maxaa yeelay zinada waba bixiyo maaratay zina laysla ogol yahay mahru albaqiyi khabiis waa kii nabigu aleyh isalaatu wasalaam marka waxba lagama bixiyo oo maaragtay dee kuwii markaa jirkooda ka ganacsanayay <clears throat> ayay u ekaanaysa la yidhaahdo iyadiioo ogolayd waxan ogna inay waxaan yahay haddana iska maaragtay wa ogolayd de waba laga bixin maayo wuxuu noqonayaa mahrulbaqiyi buu noqonay wa qil baa wuxuu leeyahay yalzamhu ma waa laga bixinaya meher oo sidee looga bixinaya de wuxuu leeyahay iyadoo ha ogolaatabe waxani waxay iyadu leedahay ma waa sayidkeedii baale sayidkeediina waxaan raalli kumu ahayn marka zaaniyadda waxaan meher loo siinayn dee iyadiibaa waxeedii bixisay waxba markaa iyadu male laakiin imika tani ogolaanshaheedu ictibaar ma laho oo iyada gebigeedaba sayidkeedii baa lahaa manfacadan uu ninkani markaa oofsadayna dee sayidkii baa lahaa marka ninkaasaa lagu tacadiyey meherkii ninkii sayidka ahaa hala siiya ayuu qiilkaasi leeyahay laakiin asalkaa ah mahrulbaqiyi khabiis ayaa ka xoog badan marka addoontii zinaysatay waxba ka waajibi maayaan meher ka waajibi maayo wain zaada fi yadi halkan haddaba waxaa laga bilaabayaa kororhkii ku yima ziyaadadii ku timaada wixii la xoogi haddii ziyaada ay ku timaado ziyaadadaasi qaybay yeelanaysa wax ilaahay keenay soo garan maysi oo si allah u yimid iyo wax uu ku xidhay ama uu ku daray ninkan xoogay xoogga ku haystay waxa uu ku daray labay u kala kacayaan farsamo iyo farsamo maaha xooli maalkiisii inuu geliyey oo xoolihiisii meesha ka muuqdaan ku jiraan xoole isagu uu leeyahay iyo inuu farsamo uu geliyey ayaynu haddana iyadana kala qaaday haddaba wuxuu ku wa in zaada fi yadi haddii gacantiisa wixii ku kordhay intii gacantii ninkii maaratay daalinka ahaa uu gacanta ugu jiray haddii wixii uu kordho biansamina sida neef xoolaabuu ahaa wuu cayilay ilahay baa keena cayilaada isagoo amike caws baan udhigay sidanaan usame waaan waa lagama dhegeysanayo imsaacunayo haddana aan naaxayn baa laleeyay ilaahay baa keenay taasi xisaabsan adigu aw taalu aw tacallama sancata ama xirfad bu bartay intii markaa meeshan adoon bu ahaayo addoonkii intii uu dhacan ku jiray ee qoladani qafaalatay ay iska haysatay farsamooyin buu bartay de mashquul mu noqonaya isagoo farsamo yaqaanay isagoo isku mid noqon maayo aw ama addoon baabay ahaydo waladat iljaariyatu walada ilmay dhashay waxaasoo dhan ilaahay baa keenay fahamka ilaahay baa bixiyey cayilaadan ilaahay baa keenay ilmahan ilaahay baa keenay waxaasoo dhan haddaba damina daalika kullow waxaasoo dhan waxay usoo kordhayaan kii lahaa wixii markaa isdhin dambe ku yimaado magdhow baa laga doonaya neefkii cayilay id xoogga ku haysatay hadduu haddana dib u caatoobo waxaa lagaa rabaa markii uu cayilaa iyo int markanuu hadda caatoobay intii udheaysay baa lagaa doonay qiimaha intii udheaysay maxaa yeelay wax ilaahay usoo kordhiyey ninkii lahaa iyaad seejisay wad bixinaysa wixii uu bartay hadduu ilaawo qiimaha inta udhaxaysa isagoo farsamo yaqaan iyo isagiyo muqafal ama jaahil waxba kala geranayni iyaa haddana lagugu qasbaya bixi lagu ohanaya ila wax ilahi keenay ilmihii yaraa hadduu dhinto ama lumaba ama la waayo ma maaragta iyadana waxaa lagu leeyahay waad bixinaysaa waay wuxuu wa in samina hadduu cayilay uma huzila haddana caatoobay uma samina haddana cayilay uma huzila haddana caatoobay damina ninkan waxaa laga doonayaa arsha simanayni labadii jeere u cayilay mid walba sidiisaa looga doonaya ilan hilib baa meeshaa ku maqanay iyo baruur iyo wax badan baa la waayay tan dambe cayilaadan dambe tii hore maaha way kala duwan yihin waa baruur cusub iyo hilib cusub weeyaan tii hore markii uu caatoobay hilib iyo baruur baa meesha ka baxay oo baaba-ay qiimahoodii waa lagaa doonay haddana markan dambe uu cayinay waa faa'iido kaloo ilaahay keenay haddana tiinayntii aad daalinka dulmiga ku haysatay ayay tiina meesha ka baxday labadiiba waa lagaa dooniyey waqiila baale waa ninka iyaynaan sidaa u gelinay yadmanu akarahumaa akarahumaa qiimata labadii aynu isku eegno labada ka badan aynu ka qaadno markii hore uu cayilay wuxuu gaadhay kun doolar buu gaahay markuu caatoobayna shan boqol buu baa la waayay markan dambe uu cayilay wuxuu gaadhay sideed boqol haddana dib u caatoobo shan boqol buu kusoo noqday de markaa marna saddex boqol baa la waayey marna shan boqol baa la waayay marka shanta boqol baa badane kan yari kaaha hoos kaloo shan boqol laga qaado laakiin muctamadku wuxuu le maya maya cayilaadda hore iyo cayilaadaba waa kala laba marka shantii boqol iyo saddexdii boqol isugu dar sideed boqol ninki laga doonayay neefkii wuu keenay neefkani markiis hore wuu caatu ah markuu ka haysta agtiisuu ku naaxay haddana wuu caatooy haddana wuu naaxay haddana wuu caatoobo sidii hore maalintii u dhacayay uu ahaa iyuu soo ku soo noqday isagoo sidiis iyuu soo celiyey sideed boqolna waa laga doonay oo hilbaha la waaye waaya intaasi waa wixii xagga ilaahay ka yimi <coughs> wixii isaga ficilkiisa u kaalay siyaadadii ficilkiisa ku timid marka intaanu eh, siyaadadii ficilkiisa eh, aanu toos u gelin wuxuu kasoo hormariyey khaldi haddii wixii uu wax kale ku daro ila mararka qaarkood bay siyaado noqonaysaa mararka qaarkoodna nusqaan baabay noqonaysaa wuxuu yihi wain khalaa almaqsuuba wixii uu dhacay haduu ku daro bimaa la yatamayazu wax aan ka so aan kala soocmayn wax aan ka soocmayn buu ku daray kalxintati qabadigeeda khalaaha bilxinta markuu qabadigii qabadig kale ku daro kale maad kala garanaysa mid kaloo lamid aduu ah ku daray waba la kala garan maayo ama de cadbu mid kaloo cad ku daray ama mid cawlaanu mid kaloo cawlan ku daray laba isku agbu isku daray waba kala garan maayo wazayta min zayti saliid buu saliid ku daray la kala garan maayo fain kaana milahu saliidan kale uu ku daray ama qabadigan kale ku daray haddii aanu kana liidan kana qiimo badnayn nooc lamid a ah, isla nooci oo kale un haduu yahay saliid zaytun ba ahayd saliid zaytun ku daray saliid zaytun bikira bikira waa tamarka u horeysa lasoo miiro salisaytun iyaduna bikirahoo lamida ayuu ku daray waa isku qiimo isku mid waxba kuma kala duwanaa wuxuu yihi lazimahu milu makiilatihi minhu waxaa laga doonayaa uun intii litiree saliidaa hore ahayd unba halkan looga misaya ninkii ila wa isku mide eh. laba shay isku mid ah la isku daray de intiisii litir kaylkiisii litiradiisi ubaa war mise litir baa lagaa soo qaaday shan litir ma yaana de wixii toban litir baa laga daro shantii litir shantii litir shan li kala lagu daro tanakad markaa toban qaadaa lagu wada shubay soo ka shubo shantaadii un baa la odhanayaa buuri maxaa yeeley wixiisii iyo wax isku mida ayaa la isku daray marka xaqiiq ahaan wixiisi halkanu ku jiraade haddaynu nidhaah ka soo qaadno wax baaba de waxaynu waajibin lahayn un saliid iyadii oo un hawl hawsoo misaa la odhan marka intii tu kale oo aan tiisii ku jirin looga soo miisi lahaa tan tiisii ku jirto ha looga soo miise buu leeyahi waa wax aad u macquula halka uu sheekhu maray laakiin muctamedku bay leeyihiin halkan kolba haddii wixii wax aanu ka soocmayn lagu daray wax talfiha laga soo qaaday leeyihi muctamedku halkaasuu isagu saasuu ushaqeynaya oo wixii wax aanu ka soocmayn markuu saa ugu daray oo la kala garanayn wax talfay baa laga soo qaaday wax talfay hadduu noqdona maxaa markaa waajib ahaa magdhowgii de miligii hadduu wa ay miligii miligii marka marka ninka waa loodhayaa un ninkan saliiddiisii oo kala soo sii meeshuu doonu ka siinaya tanuu isku daraybuu ka siin karaa tu kaluu ka siin karaa isagaa ikhtiyaar meeshu doonaha ka siiyo saasuu muctamadku leeyahay ninkan shantiisii litale noocaa ahaa ayuunbaa la doonayaa tan kuma qasbi karo tan hala iga miiso maayo kaasuu muctamad ku leey wuxuu yihi wain khalaahu biajwada minhu hadduu ku daray saliid ka fiican saliiddii saliid ka fiican buu ku daray fa huwa bilkhiyaari khaasibku ninkan markaa wax isku daray isagaa la dooransiinayaa bayna an yadfaca ilayhi makiilatahu minhu intii litira ninkani uu lahaa halkan uga miiso iyo wa bayna an yadfaca ilayhi mila maalihi inuu meeshuu doono wax isagiioo kale uga miiso inuu halkan uga miisa iyo iyo inuu meeshuu doono uga uga miiso iyaa la kala door dooransiinayaabu maxaa yeelay dee iminka saliida shanta litir ee halkan laga miisaa way ka qaalisan tahay shantii litir o soo dhacay kii ninkan laga soo dhacay shan litir oo noocaa dhexaa ah bay ahayd oo maalan shantaa litir qiimaheedu inuu toban dollar ahaa baa laga litirkiiba laba dollar ahaa tu ka fiican lagu darayoo litirkii saddex dollar yahay marka haddii halkan shan markii da labadii markaa laysku daro waxaa laga yaabaa litrki inuu laba doolar iyo badh uu tago oo deetna haddii shantiisiiha loo miisan la yihaahdo ay laba iyo toban iyo noqonayaan markaa de wuxuu qaadanayaa xaqiisii wax ka badan soo marka xaq uguma laha inuu yihahdo ilow ilow tan iga miis waayo de waxaagii wax ka badan baad qaadanaysaa baa markaa meeshaan doono haddaan tan kaa siiyoon anigu tanaasulana waa caadi haddii kalena noocaagii oo kale noocii dhexee taadu ahayd ayaa de kaaga miisaya xaq buu leeyahay ninkii kaasibka ahaa saas wy waqiila qiil baale yujbaru cala dafci ilayhi minhu may tan waa inuu uga miiso tan waa inuu uga miiso maxaa yeelay ninkan xoolihiisii halkanay ku jiraan maxaa meel kale loo geynay ila wixiisii baa halkan ku jiray oo de waaya lakin wa xaqiisii ka badan buu raa ayuu raacsanayaa isagaa daalina mar hadduu isagu daalin yahay wixii ka raacaya ka raacaan saasuu markaa qiilkaasi isagu leeyahay laakiin waxaynu leenahay dee daalinka wixii lagu lahaa unbaa laga qaatay wajazaa sayiatu miluhaa baa la yihi iyadii oo la yihi tu iyadii ka badan maya wa wixiisii ka badan inuu ka qaato xaq u yeelan maayo wain khalaahu hadduu ku daray biardaa minhu wax ka liita falmaqsuubu minhu bilkhiyaari imika waxaa la dooransiin buu yihi kii markaa la dhacay bayna an yaakuda xaqahu minhu inuu yihahdo kan iga miis iyo wa bayna an yaakuda mila maalihi in uu markaa oo kale uu raadsado haddii wax saliidan lagu daray ay ka hooseysay tii laga soo dhacay isaga kii la soo dha kii la dhacay yaa la dooransiin buu yihi isagu markaa dariiqadiisii hore ku socdaaye markaa ay isku midka yihiin uu lahaa xaq buu leynoo tan iga miisa marka haddii tu ka liidata lagu darayna de mar hadduu ti mil tanna xaq bu le isaga tanaasulaye halkanna xaq bu leey bu le inuu ihahdo tan un iga mis aniga oo isaga tanaasulay maanta taana xaq bu le lakin madhabku de sidii halkaaba u waa taalif saddexda masaleba waa taalifun bu leey mar haddii wixii waxaanu ka soocmayn oo lagu daray ka taalifi baad ka soo qaadi ka taalif markaad ka soo qaado meeshu doon uga miisayaa weeyaan inuu noociisii oo u miiso ayuunbaa isaga lagu leeyahay haddii markaa tan isku darkaa uga miisayo de waxay noqonaysaa in tanaasul baa ku jiraye waa inuu raali noqdo maqsuub minhu haddaanu raali noqon tan looga miisi maayo haddii markaa tu kale looga miisana de waa caadi marka labada qol maay ku kala duwanaanayaan xaq mawley maqsuub minhu inu ihahdo waar tan ay taydii ku jirta iga miis tu kale ma rabaan tan iga miis ma ku qasbi karaa may buu leey muctamedku kuma qasbi kara wiiisi wa talfee wixiisii oo kale meeshii looga miisaba waa inuu qaato wain khalaa zayta hadduu saliid ku daray saliiddii zaytuunta wey zaytka marka la ilaaqo waa ta zaytuunta ila taasaa rasmiye waxaan kalaynu walaaqayna iyo waxaan ma aha azayt markay ilaaqaan inta badan zaydka marka fiqigan meelaha inta badan la ilaaqay taasaa asalkii iyada ayaad ku qaaday bishayrajib uu ku daray shayrajkuna waa maxay sisirtii wey saliiddii sisirta macsarti wuxuu markaa isku daray saliid zaytuuntii iyo masaliid saadii iyo iyo tii macsartiibuu isku daray marka mid ahaan buu soo dhacay de wuxuu soo dhacay maalan saliid zaytun buu soo dhacay markaasuu macsar ku daray isagu u lahaa ama macsar buu soo dhacayo saliid zaytun isagu u lahaa ayuu ku daray wa taraadayaa waxay ku heshiiyeen cala dafci minhu tan in looga miiso isku darka isku darkii in laga miiso ninkan wixiisii iyo hadday ku heshiiyaan jaaza way banaan tahay oo la diidi maayo loo diidi maayo maxaa yeelay de iyaga labadoodana ba xaqa isku lahaa isana way ku heshiiyeen khalaas wain imtanaca axadum lakin hadii labada midkood uu diido lam yujbar la qasbi maayo la waxay isku nooc maahe haddii maqsu kii lasoo dhacay uu yidhahdo war aniga tan isku darkan iga bis <clears throat> oo kii kale uu diido waa garti waayo de waxaagii waxaan ahayn baa ku jira buli waxaagii waxaan ahayn baa sidoo kale haddii kaasibki u yidhah tan u banhayaa isku darkan u banhayaa aan kuu miiso kana u yidhaa ma raba anu taydiio kale aan doonaya noocaygii ii xaq buu uleeyay markaan oo in noociisii loo soo iibiyo oo loo keeno weeyaan wain axdatha fihi caynan haddii uu ku soo kordhiyey cayn waa waa siyaadadii baynu ka hadlaynaa uu isagu keenay shaygii uu soo dhacay waxbuu ku daray sida inuu toltolay oo kale dun isagu uu leeyahay uu ku tolay oo kale amaba se bian kaana kaan kaana thawban waxaanuu soo dhacay uu soo xoogay wuxuu ahaa maro fa sabaqahu markaasuu kalareeyey oo kalar isagu midab isagu uu maaratay sabaaq isagu uu leeyahay ayuu mariyo wuu kalareeyey waayahay wuxuu yihi fain lam tazid haddii aanay ka kordhin qiimatuhumaa haddaanay kordhin qiimatuhumaa labadooda qiimo walam tanqus aanay isdhimina saara alkaasibu ninkii kaasibka ahaa wuxuu noqonayaa shariikan lahu kii uu wax ka soo dhacay mid markaa kula shuraakoobay biqadri sibqi kalarku intii qiimihiisu ahaa mare toban doolar joogtu soo dhacay deetana sibaaq isagu uu leeyahay oo isa shan doolar jooga ayuu baashii ku kale oo farsamo yaqaan maradiibuu ku nashqadeeyey markaa sibaaqiisii maradu waxay joogtay baa la toban waxaan sabaaqanaya waxaanu mariyeyna shan bay joogeen maradii baynu nidhi war qiimahaada imika iyadoo sidaa unashqadaysan suuqii maxay ka joogtaa markaasaa la yihi shan iyo toban de waa intii oo laysku daray un soo ma waa labadii oo laysku daray un dee markaa way wadaleeyihiin un baa leeyahy waar waad wadaleedihiin ninkanina dee nashqadiisa iyo bidabkaa uu kugu darsaday ilan isagaa la bidabkiy bidabka laadubelihin adii ilan maradu kaa dhacay midabkan isagaale meesha la socday marada ka muuqda waa wiiisii kol haddii wixiisi meesha uu ku jiro shurakaa tihiin oo markaa aha inaad marada isla leedihiine adna marada ad leedahay isaguna midab kuu leey soo arki mayse waaya fain araada alkaasim haddii haddaba ninkii kaasimka ahaa ee waxaan dhacay uu damco qalca sibqi inuu kalarkii kala baxo marada oy suuragal tahay lam yumnac minhu loo diidi maayo hadduu farsamadeedii hayo oo uu kalarkiisii kala bixi karayo dee ha kala baxo waayahay haddii markaa maradii wax soo gaadhaya way inoo iman doonta wuxuu yihi in araada hadduu doono saaxibu sawbi ninkii marada lahaa qalca sibqi in rinjigii iyo sibaaqii meesha laga saaro iga fuji wiil waxagan igala baxa waana suuragal haddaanay suuragal ahayn maya lakin wixi baa suuragal ah. waa mumkin wamtanaca alkaasibu kaasibkiina wuxuu yihi wuu qiimo dhacaya oo baalku maayo marka laga saaro de wax mar la isticmaalay buu noqonaya qiimihiisi sidii ma noqonaya hala iigu daayo ujbira waa lagu qasbaya hor la bax baa laleeyahy maxaa nabigu muxuu laysa licirqin haalimin xaqun ninkii dhul xoogaya iska beertay ee iyadoo biqila lagu qabtay fuji baa laohanaya waar mayada igi dayahay khasaarinine qarash baan galay cagaf baan geli maxay baan sameeyey sidanaa say laysa licirqin aalimin xaqu bu nebigu alayh salatu salaam xidid daalina wax xuquuqo uleeyi ma jirto waa fujinaya waa iska fujinaya marka kol haddii wixii laga siibi karayo kala bax baa le amaa qiimo dhaco ama qiimo lahaaday waqiila qiil baa wuxuu leeyahay laa yujbaru waar mae la qasbi maayo waayo ninka de waa la khasaarinayaa xoolihiisibaa baaba-aya wahuwa alasaxu ayuu musanifku yihi eeg hadda kii hore qiila kuma odhanin wamtanaca alkaasibu ujbira ayuu kusoo yihi kan dambana waqiila buu yihi markuu saa udhaco maay had iyo jeer maxaa tarjixiisu noqon jiray xagga hore waa haddaanu wahuwa alasaxu iyo wax ka dabageyn qiilka maanka muxuu ka wa huwa alasaxu markaad manhajiyada sheeka aad baranaysa wey kan damba asaxa wey saasuu sheeku yihi laakiin muctamadku waa kaa hore sidaa hore inu kuday hol sdo ka daayo iyay ku fiicnaan lahayd liqawli sal slam laysa licirqin aalimin xaqun xaq male wuxuu yihi nusqadeeda way ka dhacsan tahay fain wahaba haddii uu hibeeyo asibqa sibaaqii min saaxibi thawbi ninkii marada waan waan ku hibeeyey bu i maa qaado maradaada midabkaa iyo waxa aan ku sameeyeyna waan kuu hibeeyey bu yii iska qaado gebigiisa saa ku qaado kana wuxu ma doonaya waxaaga igala baxa adeer waxaaga ma doonaye igala baxa aniga waxa iguna sii faqad qiila qiil baa wuxuu leeyahay yujbaru waa la qasbi yaa la qasbayaa de kan marada le warqaadaa laleeyahy iska daa muxuu ahaaye adadayga iyo qalabsanaanta looma baahnee waaba laguu tanaasulay qaado maradaado la tag wa qiila waxaa kale oo la yihi mayane laa yujbaru la qasbi maayo wa huwa lasaxu kan dambeaba sixo badan weliba kan dambe iyaa sixo badanoo waa sidaa uu sheegay imanka yarna faqad kiila weyne soo ilkii dambena waqiila markaa labadiiba qiil bu ka dhigay kadibna kuu tasxiixiy caadiga lama qasbayo maxaan loo qasbaynin dee nina laguma qasbo wax aanu lahayn inuu qaato hataa iminka boqol dollar dankood hoo qaado ku idhaahdo oo diido dee xaq kuguma inaan kugu qasbo iska diidi karta markaa ninkani maraduu leeyahe malaha laha kalarkan iyo waxaan male nishqadan male igala bax hadduu xaq buu leeyay wain zaadat hadday korodhay qiimatu sawbi wasibqi maradii iyo sibaaqii la mariyey qiimahoodii hadduu isla kordhay kaanat iziyaadatu baynahumaa ziyaadadaasi labadooda ka dhaxaysa maradii oo la nashqadeeyey ayaa markaynu qiimaynay waxay noqotay labaatan dollar kalarku shan buu joogay maraduna toban bay joogtay laakiin markii labadu isu tageen labadiiba macno cusub bay yeesheenoo labaatan bay noqdeen wuxuu yidhi sow markii horeba shan iyo tobanka way isla leeyihin maynaan lahayn oo kana shantuu leeyahay kana tobankuu leeyahay markan ay labaatan noqotayna shantan soo korodhayna sidii oo kale u kala leeyihin sidii halkaaba u kala lahaayeen <clears throat> iyay u kala leeyihiinoo maaha inay si siman uleeyihiin saddex meelood meeloodow laba meelood dee kii marada lahaabaale meesha soo hadhayna waxaa yeelanaya kii sibqiga lahaa oo sidii halkaa loo ay u kala qaybsanay iyo tana loogu kala qaybinayo wain araada buu yihi hadduu doono saaxibu sibqi ninkii sibqiga ama marada lahaa ama eh, sibaaqa lahaa midabka lahaa qalcaw waa xaaladda ziyaadu ay ku jirto hadduu yidhaahdo waan fujisanayaa anigu midabkaygi waan la baxaya waana ay suuragalna tahay lam yajuz laga yeeli maayo xataa yadmana ilaa u magdhabo lisaaxibi thawbi ninkan marada leh maa yanqus waxa isdhimaya ilan markii ay isu tageen midabka iyo maradu ayaa labadaba qiimoodii kor u kacay haddii la kala saaro dee qiimihi hoos buu udhacaya waxaa laga yaabaa maradii inay toban keliya dib ugu soo noqoto markaa marada marka horeba toban bay ahayd imikana kalarkii baan kala baxaya kolkaan kala baxaana tobankii bay kuu joobaysaa tobankaagii ku tag may xaq uma laha qiimahaa u kordhay ee markii aad adigu marada ku dartay u kordhay ninkani xaq buu leeyay oo siyaadadaa kordhay la wayna gihahayn maarata waxaweya eh, zawaa-iddiisa isagaa lahaaye u kordhayna xaq buu uleeyahay kama dhibi kartid haddaad doonaysa la baxdo waxaagii waa in loo xisaabiyo toban buu halkii marada ka helay siyaadadii shanta ahaydna imisuu ka helayaa saddex meelood loo qaybiyo meeshiiba eh, de waxay noqonaysaa taqriiban eh, eh, mid iyo thuluthayn wax noocaasa deetana labadii marka isaga la ysugu daro de waxay unoqonayaan taqriiban laba dollar iyo thulu dollar wax noocaasay unoqonaysa intaa waa in la yihahda si ugu dar labayo toban iyo thulu saas oo kale si baa la odhanaya ama ha waxay noqonaysa ha labayo toban iyo thuluthayn kan kalena hal iyo ulu baa usoo haay saas wy wuxuu wa in naqasat hadday qiim qiimatu thawb markii uu midabeeyey <clears throat> ee uu midabkii sibaaqii shanta ahaa iyo maradii tobanka ahaa markii uu isku nashqadeeyey iyaynu maradii baayacnay markaasaa la yihi waa waa saddex iyo toban maxaa labaaba ka dhiman dee labadii wixii la isku daray markaynu labaaba ka dhiman raasamaalkii ba labaa dhiman xusiba nuqsaanu nusqaanta iyo khasaaraha waxaa lagu xisaabinaya calaa saaxibi sibqi kii sibaaqa lahaa midabka kii lahaa maxaa yeelay dee waa sideedii kalarkii imika wuxuu noqday sifo iyo tilmaan iyadoo ay leedahay wax ku dhex baaba-ayoo kaleu noqonaya mustahlik wey wax lagu dhex baabi marka isaga ayaa nusqaanta lagu xisaabinayaayo isagii markaa meeshaa saddex doolar unbaa ugu jirta saasaa markaa la odhanay markaasi waa markii uu wax xoolihiisii kamida uu ninkan uu ku darsado wuxuu yihi in camila fiihi camalan hadduu shaqo ka qabtay oo zaadat bihi qiimatuhu qiimuhu uu ku kor u kacay ban kasaara thawba kaan kasaara thawba sida inuu maradii bafteeyey wi da ohan jireen oo kale weyn horena usoo sheegnay n gara marada la sameeyo gargaraac iyo wa lagu sameeyo ma hade lagu simayo oo lagu hagaajinayo waxaasaa kisaaro la yihahda maaha gaabintii maaha aw amaba se camila wuxuu ka sameeyey min alkhashabi looxii uu dhacay abwaaban albaaba ayuu ka qoray qaaliya eeg hadda loox weyno markaa isku yaala ayuu dhacay markaasuu qorayo uu farsameeyey shaqadeeyo albaabbuu ka dhigay markii uu looxa ahaa dee waxaa laga yaabaa inuu iska toban doolar un ahaa laakiin markuu maanta albaab noqdo shan iyo labaatan ayuu kusoo fadhiistay waay isaga maxaa kaga jira ninkan dhacay ee maarata daalinka ahaa iminka muxuu gashaday oo meesha ugu jira farsamo uun wax adduunoo uu leeyaho meeshan ku jira miyuu jiraa wax adduunoo isagu uu leeyahay xabad mismaarna allah ka yeel wax uu sheeganayo oo meeshaa ku jira oo aan shaqo ahayn ma jirto haddaba wuxuu ku yidhi fa huwa ninkani horta mutabaricun bicamalihi nin uu iska tabaruc iyo isaan maarata ku shaqaynayay mutatawic uuna iska ahaa ayuunbuu horta noqonaya shaqadiisan iyo gacantiisan wax lacago uu ku helay ciduma dirsane wax lacagoo uu ku helayaa ma jirto waayo qiimahan kordhayna walaa xaq allo wax allo wuxuu kuleeyahay ma jirto fii maa saada qiimahan kordhayna waayo albaabkan dabiya dacal dhinacaad kaga tagtabayaa leh dee ninkii baa ha u qiima markaa eh, qiimihiisu ama ha u dalacnaado ama yaan waa wixiisii bal wuxuu sheega aday maxaa kaaga jira meesha wax lowci kaga jiraa ma jiraan he hadda waan sanceeyey <clears throat> oroo iska tag baa abaal ku qabtaa haddaan lagu odhan sidiisii ku celi ila taa lafteeda awood baa loo leeyahayo walilmaaliki ijbaaru calaa icaadatihi kama kaana inam kale wey hadday si uun u suuroobaysa in sidiisii lagu celiyo sidiisii ku celi buu ku celi sidiisii hadduu doona dhibaato iyo rafada ka marayo kamar baa laleeyahy sidiisii kusoo day hadday suuragalta wuxuu yihi fain kasaba hadduu xoogay daraahima lacag washtaraa silcatan fii dimatihi oo uu deetana soo iibsaday alaab buu kusoo iibsaday uubuu ku ganacsadayba wanaqada daraahima lacagtiibuu ku bixiyey fii thamaniha lacagteedii alaabta uu iibsaday markaasuu iyadiina sii iibiyey warabixa wuu faa-iiday waayahay waa la soo qabtay ninkii oo ganacsanaya toban kun oo dollar markii dhacay mudduu shaqaysanayey hadda markaa waxay baheeradii maraysaa dhowr iyo labaatan bay sii socoto iyo soddomeeye iyo soddomeeye kun oo doolar bay maraysaa siduu rogrogay waa la soo qabta lacagtii ken baa le wuxuu soo celin bu i milo daraahim lacagtii u dhacay inti aad mise aad toban kun ba aad toban kun baa laga qaaday mithli weeyaan len oo wax kale miyaan loo raacay waa raaci maayo waayo de waxaan meesha ku jira waxaagiiba isaga aba ila ninkani wuxuu sameeyey markii uu suuqa tegey tobankaagii ku buusitaa alaabuu iibsanaya alaabaha markuu iibsanayo fii buu ku iibsanayay war laabtan maxaad iga siinaysa markaas laabtani waa kun dollar haye iga iibi kun buu ku iibsaday iibkaasi miyu ansaay mise mu ansaay de ansaxay ilan kunkaagii kun aad adigu leedahay kuma iibsanay kun dimadiisaabu wax ku iibsaday ilan marihin qofku hadduu xoola dhaco wax iibsigii miyuu ka xidhmaya baabkii wax iibsigu mayaan odhana qofku kol hadduu wax dhacay waxba ma iibsan kara ilama odhanayne waxaan uu iibsaday de waa iib u ansaxay lacagtiina waa laga doonayaa wuxuu xaq ulahaa inuu lacagihiisa ka bixiyo hadduu lacag haysto ama uu soo daynsado laakiin dulmi kalu sameeyo lacagtaadiibuu lacagtii laga doonayey kunkii doolar ee laga doonayey ee sida saxda a ah loogu yeeshay alaabtan uu iibsaday bedelkeeda ah ayuu dulmi ka sameeyo lacagtaadiibuu dhiibay markaa waa dulmi kale uu sameeyey laakiin iibkan uu iibsade waa sax oo kun doolaroo isaga lagu leeyay buu ku iibsaday waa sax fii dimatii weeyaan iibku siduu isagoo kugu sawiray washtaraa silcatan fii dimatii marka de waxaan dukaanka yaallaba isagaale adigu wabama kumalihid adigu ninkan dimadiisa tobankaagii kune uu dhacay ee haddana uu bixbixiyey aduu tobankaagii kunbaad ninkan kuleeda wax kalood ku leedahay ma jirto alla wa meesha kaagi jiraana ma jiraan wa fiihi qowlun qowl labaad baa jiro odhanaya annahu yalzamhu wey inuu ku laasimayo raduhaa maca ribxi faa'iidadii iyo lafahaba inuu isla soo wada celiyo oo dukaanka dhanba uu soo wareejiyo ayuu qowl leeyahay waa qowl qadiima weeyi wal walawalu asaxu ka hore ayaa sixo badanoo kan dambe waa mid shaafici ka noqday oo aan markaa waxa weeyaan qawi ahayno de muxuu ninkani kusoo celi ninkani waani waa xooggiisii xoolahana isagaa iibsaday isagaa lahaa adiga wuxuu ku dulmiyey lacagtu marka horena kaa dhacay markii dambena alaabihii wuu iibsaday diintii lagaga yeeshay uu ku bixiyey halkaasuu adiga kugu dulmay un mooyaane waxaan isagaa iibsaday isagaana ka ganacsaday masaajidadu noo dhisay waa ilaahay ka jazaai siiyo waynu ku tukanaynaa soo garan maysi kaa daalinka ee raasamaalka intuu dhacay ganacsada ee ganacsadaha weyn noqday intii unba iska celi laleeyahay masaajidada noo dhisaya waxaan qabanayaana maxaa laleeyahay waa caadi oo wax markaa waxa weeyaan asaxyo xoolihiisii uu ku dhisay bay noqonayaan wain qasaba shay wabaacahu kaana lilmaaliki an yudamina man shaa minhum halkaa waxaa nooga bilaabmayaan ninkaa daalinkaa ah. ciddii wax kala sii qaatay ilan wanaga imika nidhi ninkii markii uu alaabta iibsaday lacagtii buu ku wareejiyey qoladan sooma maa qoladaasa iyagan hawle u taallaa marka imika waxaynu halkan ka geli doonaa insha allahu tacaala alaidi almutaratiba alaa yadi daamin ama alaa yadi laaib alaidi almutaratiba alaa yadi alkhaasib ninkii wax soo dhacay ciddii wax kala wareegtay hadduu kugu ammaanaystay haddaad kaba sii iibsatay soo garanmaysa haddaad ka adigoo og adigoon ogeynba bal adigana waxaa kaa raacaya ayaynu halkaa insha allahu taala ka geli doonaa darsiga dambe ayuunbay dee noqon baan umalinaya waxoogaa baa dhiman sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed allahu aclam maxaa tan looga bayday waqiila kamsa waqiila khamsada anigu baa shay kitabka ku soo ma maqaar baa qorayay deme waxaa looga bayday yani waxaad leedahay maxaa lagu daciifinayaa waxaa lagu daciifinayaa dee shantu garanna waa tii tagtay qiimaheedii laakiin tan kalena dhibaataa loo geystay markaa tan dhibta loo geystay iyadamaad iska ilqeynaysa la ilqeyn maayo waa la bixinaya tasaxiixuxawaalat ila bidayn mustaq laazimati eh, dayn laazima oo laa yajuuzu lictiyaadu canhu halkaa malaha cibaarada saasaa dhacdee yajuuzu baan ugula jeedna halkaa laadun baad ka tuuraysaa yajuuzu lictiyaadu canhu daynka mustaqirka halkaa waxaa loogala jeedaa ay yajuuzu lictiyaadu canhu ayib wuxuu yihi kharaja dayn sl fi suurati athani hal yajuuzu listibdaal fi lxawaala made xawaaladu iyadaaba istibdaala baa leeya iyada lafteeda ayaa nooc istibdaala oo ku bedelasho dayntii aan qofkan kulahayd baad ka wareegeysaa dayntii isaga uu ku waraag ku wareegeysa marka iyadaa istibdaala saasaa markaa salamkii loogu diidayo salamka istibdaal baan laga ogolayn tobanka kun tobanka sano ee lala maqnaa ka waran hadduu ku shaqaysan lahaa hade taasoo nagii sheegay kol haddaan ahayn wax la karayn karo hadduu ku shaqaysan lahaa inuu kuba khasaari lahaa baa laga yaaba oo toban kuma baabi'i lahayn marka imika tobankiisii kun baa ninkan la siinayaa waxba loogu dari maayo mobilkii ma noqonayaa mutaqawim haddaa maxaa kalu noqon karaa ma miliba mobiladu ma isku wada midba labada isku maarkada ee isku moodeelka baan isku mid ahayn marka in yar la isticmaalo bal xataa iyagoo suuqaya ba laga n isku mid ahayn waa kala kalar bay noqonayaan mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in meel wax yar xagti yar iyo wax gaadhaan si uun baa la waxuun bay ukala duwanaan karaan markaa waa mutaqaawimaad weyn miliyaad maaha gabadhii lagu qalay ilmaha eenu dhiigna ka iman mayri ma ku waajibayaa ama dhiig baa ka yimid hadduu dhiig ka yimaado dee nifaaskii waan weydiiyey dumarka oo markan lagu qalo dhiiggii caadi ahaa dhalmadu caadi bu u yimaadaa sida badan markaa markuu caadi u yimaado dhiiggaas dee dhiiggii dhalmadu marku nifaas markuu ka dhamaaday dee maydhanaysa laakiin tii halkan laga soo saara aan dhiigba isku arag ee xubinkeedii aan dhiigba ka iman haddii ay dhacdo xaaladaa iyada a ah, xoogaa fuqahadu waa isku yar jeerjeerayaan qolyahan hataa asxaabalxawaashim aniga lafti waa laga marba inaan qola raaco oo marba de qola ila yar qumanaato <laughs> soo garanaysi marka waxaan filayaa malaha tanbiha markaynu soo marayne waxaynu nidhi way meedhanaysaa soo ma way meedhanaysaa aynu markaa soo nidhi oo qolyahaasi waxay leeyihin way meedhanaysaani waxay leeyihiin tacliilkii ahaa waa mani muncaqida oo soo baxday waa cilad horay ahayd imika waa laga guurayo sharcigu isagoo ciladaa eegaya ayuu wilaadada lafteedii sabab ka dhigay mayriga waajibisa marka ciladu sabab liliijaab un ba ahayd lakin imika iyada waba lagu dhisi maaye kol haddii dhalma la helay w qola saasay leeyihin qolana waxay leeyihin mayriga waajibaya cilu laha ciladuna waxay ahayd in mani ay soo baxdo markaa mayri waajibi maayo markaa asalba in wilaadada mayri lagu waajibiyo ayaa waxoogaa fari ku godanta walow muctamadkii uu yahay markaa imika anigu xaggan kalaan ubatay in aan meeshaa maydi ka waajibeyn qolyahan diida in dhaxalkii la qaybiyo ee iska intifaacsanaya ma soo gelayaan qasbi tahay siduu u diidi karaa hadduu intuu u diido wixii haddana ku shaqaysan iyadoon loo ogolayn waa nin xoogay buu noqonayaa axkaantii qasbigana waa lagu socodsiinayaa wasala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed allahu aclam